بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها waxaan shala soo marnay baabkii waxaan kusoo jirnay ahaa isbaatka sugitaankiisa iyo wuxuu isbaatku qiyaasku wuxuu xujo u yahay marka qaybtii ahayd isbaat lqiyaas waan ka soo baxnay hadda wuxuu rabaa wadaadku inuu bilaabo sheekhu wamaa jucila ma jecla iyaas u yahay xujatan fiihim rabaa inuu bilaabo qiyaasku muu xujo u yahay axkaamta teegu xujo u yahay wuxuuna riwaayaad sugto waxaa ku sugnaanaya bilqiyaasi waxaa ku sharaxo male afka mar inooga dhacay fasal markaan soo maraynay fasalka koowaad miyuu ah wakadalika huwa xujatu fi sharciyaat meeshaas waxaa male afka inuu iga dhacay in carabka iga dhacay inaan iri wamaa jucila xujatan fiihi buu ka wadaa saxna ma haddaan saa iri taas waxay weli la socotaa qeybta hore ahayd وجuملته أن القyاaس حuجaة في إثباaت الأحكام العqلية وkذلika kuwa حujaة في شharciya intaas saas wada socotaa qaybtan marka waa tarjamada qaybteeda dambe wuxuu waa yahبطu waxaa ku sugnaanaya biاlqiyaasi qiyaas waxaa ku sugnaanaya wey oo looga diin dhiganaya jamiic alaxkaami sharciya axkaamta sharciga ah oo dhan anwaac kala duwan kala qaadi maayo cibaadaadkeeda mucaamalaadkeeda jinaayaadkeeda akhlaaqiyaadkeeda siyaasadeeda midna la kala qaadi maayo jumaluha jumlooyinkeeda jumladu de duuduubkeeda qawaaciddeeda guud qawaacid guud iyo duuduub guud iyo mas'ale madax bannaan wey tusaale ahaan nikaax waa masale madax bannaan salaad waa masale madax bannaan marka howla noocaas in lagu bilaabo oo qiyaaska lagu dejiyo waa dhici kartaa wey iyo wa tafsiiluhaa in la tafsiiliyo kala dhigo waxyaalaha tafaasiisha ah hadda salaadu waa jumlo laakiin tafaasiil baa ku jirta rukuuc baa ku jirta sujuud baa ku jirta qira'a ku jirta atixyaad baa ku jira sujuud sahwi baa ku jira tafaasiil baa gelaysa wa xuduudaha iyo xuduud اaxkaam axkaamta xuduudeeda xuduudda waa xuduudda taqaan xuduud sharciya oo maxaa la yidhaahda loogu talagalay asxaab almacaasida in lagu cabsiiyo taa iyadaa wey iyo kafaaraatuha kafaaraadka waxyaalaha dambi dhaafka kafaaraad keeno kafaaratu siyaam kafaaratu dihaaq kafaaratu qatl waxyaalaha taqaaneen wey iyo muqadaraadka waxyaalada la qadaro la jaangooyey waxyaalaha la jaangooyey oo la qadaray sida sakadoo kale waxyaala la jaangooyey wey waxyaalaha cadadka oo alaaq oo kaleta cadadkiisu waa wax la jaangooyey waxyaalaha noocaasoo muqadaraadka ee la jaangooyey ayaa laga hadlahayaa ayb wuxuu yidhi waqaala haashim wuxuu yihi abu haashim waxaa la yihaahda adubaa wala isaguna waa muctazili wuxuu yihi laa yasbutu kuma sugnaanayo sheekhu sidaa uu sheegay oo hore waa sida maxaa la yihaahdaa rag badan xumo badan ay qabaan wey waana hormay waqaala abu haashim wuxuu yihi laa yasbutu bilqiyaasi qiyaaska kuma sugnaanahayo إلا بالتفصيل تفصيل moogiya إلا تفصيل لا يثبت بالقyاaس إلا تفصيل mا waرda wixii soo arooray النص عaليه نص w dusha ku soo arooray in lagu kala dhigdhigo lagu faafaayo moogiye kuma soo aroorahayo wejoonayo laa yثبت بالقyاaس إلا تفصيل in la kala dhigdhigo oo la faafaayo moogiye ma شhay iyo xukن warada u ku soo arooray النص dliilku kusoo arooray عalيه dushiisa نaska hadda laga wada ki qaaطca dliilku baa laga wada daahirka nas ma wuxuu ku yidhi ama isbaatu jumali jumlooyin in lagu masale madax banaan oo hadda adugu aada bilaabayso ood horay u jirinin wuxuu ku lam yerid jumalkaasoo lam yerid uusan ku soo biha iyada annasu nas uusan ku soo daliil falaa yajuusu ma banaano weeye bilqiyaasi qiyaas kuma banaano macnaa jumlo cusub iyo masale cusub iyo baab cusub adugu aad ratibayso qiyaas uga bilaaba ku leeyahy lakiin masale hore u haysanin shareecadu noo sheegtay waa lagu tafsiirin kara tusaale bixiyaad ka garanaysa wuxuu nihi wadaalika kaas waxa weeye ka miiraas wey ka miiraas اlakh dhexalkiisa wey laa yajuusu ma banaana an yubtadaa in la bilaabo iijaabow ijaabintiisa in lagu bilaabo bilqiyaas qiyaas in lagu bilaabo oo tiraahdo walaal waa dhaxlaa saa guri maxaa u daliila saatirqiyaas ma banaana lan waa masale cusub oo adigu aad hartibayso inaad tirahdo abti waa dhaxlaa walaal waa dhaxlaa hee ina adeer waa dhaxlaa oo maxaa u daliila qiyaas inaad tirahdo may ma yeeli nabigu wadalika miiraas اlakh laa yajuusu ma banaana an yubtada in lagu bilaabo iijaabuhu ijaabnimid in waajibe lagu bilaabo bilqiyaasi qiyaas in lagu bilaabo oo qiyaas adaliil uga dhigto walaakin buu ku yidhi idaa habata hadduu ku sugnaado binasi daliil hadduu ku sugnaado miiraasi inuu wax dhaxlo jaaza waa banaanaanaysaa isbaatu in la sugo irsahu dhaxalkiisa in la sugo maca inuu awowo la dhaxlo bilqiyaasi qiyaaski bilqiyaas marka wuxuu yihi walaakin idaa habata binasi nas hadduu ku sugnaano miiraasi inuu wax dhexla hadduu ku sugnaado la yihah walaal waa dhexlaa walaal waa dhexlaa baan haynaa laakiin yuu la dhexlaayo way su-aashu cideebu wax la dhexlhayaa ma markaan joogin farac asal uusan joogin iyo asal markuusan joogin farac miya mise waa mar walba taas baa macnaa imaanaysa wey laakiin guud ahaan waxaan haysanaa alakh yariu walaal waa dhexla walaakin idaa habata binasi miiraasuhu inuu wax dhexlada ku sugnaata daliil jaaza marka waxaa kuu banaanaanaysa ood ka doodi kartaa ihbaatu in la sugo irhahu irhu lakh maca aljaddi awowgiisuna wax la dhaxlo awowgii maxaa la yidhaahdaa aabbawe wax laga hadlaayo maca aljad bilqiyaas qiyaas lagu sugow oo dee awow iyo waad og akh iyo jad waad og waa ascabu mas'ale waxa weeye fi fi lfaraa'id ilaa boqol qowl wax ka badan ba ku jirto bacd culamaa baa la yidhi sheekh kayfa tara irta akh maca aljad markaas laa baaraka lah walaa xayaa ilaahay mana barakeeyo mana nuuriyo bina dhaafi <laughs> <laughs> badan wey marka waxayna mushkiladu waxay ka dhalanaysaa walaa awoowaha ma waxaa laga dhigahayaa kalab ilaa haddii wiil dhinto oo aabbihiis halkan taagan yahay wiilasha walaalihiisu meesha imaan mahayaan waa iska tegahayaan aabba walaalkan u aha macaanaa dol hormaxa buu leeyahy walaalka macaaniina ma aqaano meesha anaa joogo horta iska tag ayib waa hadde markaan wiilku wax ka tegin wey haddii wiilku wax ka tago carruuru ka tagana dee markaas odagu casabu noqonaya aabo awow aabo casabu noqonaya marka meel aabba joogo walaal ma yimaado aabbihii baa meesha ka baxay laakiin awowgii baa jooga oo meydka awow ah meydkaa ninkii dhalanayna dhalay baa meesha fadhiya awowgii marka meesha makusoo durkahaya oo ma dhahaya shaatigii uu qabay wiilkaygu ee hadduu dhintay anaa labistay waxaa weye cardadan anaa aabbo ka ah midkaa dhintana anaa aabbow ah kuwa la dhashona iska taga ma dhahaya mise ma dhahaayo doodalkaas ka dhalanaysaa ate waxay dhaheen ha halkaasuu imaanaya kuwa yararka waaa laleeya ninkaan la dhashay horta iska taga ama yar yaraanaa weynaanadeen meesha awowaa fadhiya awowna waa aabbo weeye horta iska taga waxba meesha inma yeelaan markana waxay dheheen m ma yeelayn waa inuu la dhaxal siiyo leannu awowuu aabbi waa ka daciifsanya number buu durka maadaama number uu durkay durkiddaasu macnay leedahay waa in laga dhigo maxaa la yidhaahdaa walaal laga dhigo waa in walaal laga dhigo mukhaasama waa inuu galo oo wiilasha wax la qaybsado adigu waad ogta ilaa lix martabo ayaa hadda annaga noogu qoran eh, eh, miraadka miiraadka inta badan baa umalaynaya walaal laga dhigo mukhaasamo hadda sida u faa'iido badan saasaa fiican taa wey marka wa laga hadda marka maxaan haynaa waxaa la hayaa wey muhiimadeed waxaa weeye akh wax ma dhexla mise ma dhexlo haddii la dhihi laha akh wax ma dhexlo hadda awow uma yimaadeen laakiin hadda waxaan haynaa qaacido guud oo ah akh waa dhexlaa markuu dhexlay baa waxaa timid ila hadda meesha haddaan awoowa joogin oo aabba joogin akh wax u dhaxli lahaa haddii uu yahay laba iskuba hadday yihin isku aabihi iskooyin shaqiiq yahay bahubah ma dhaxashu dheli lahay kuwa kalu durkin lahaa wadaadayda somalida waad ogtihin qaaciday kala yihin haddii aan meesha cid kale joogin aabihiis ba hadhas isku hooye ahayn oo wax kaloo ku maxaa la yihahdaa rag kale aysan jooginna gabdha hadday joogaan gabdhaha waxooda qaadan laha kama inu casamayn laha hawlahaasu mari laha inu wax dhexla marka waa mas'alo la hayo tafaasiisha dhibki marka wuxuu ka dhacay asagii marka awowa isu yimaadeen marka saasuu ka wada sheekhu ka wada abu hashim marka wuxuu ku leeyahay kuma sugi karno oo qaacido kama dhigi karno walaal inuu dhexla qiyaas kuma sugi karno oo ma dhigi karno siday u dhaxlaan dadka kaleo qaraabada oo aabbo u dhexlo oo hooyo u dhexasho oo ibnu u dhexla yuu u dhexlay qiyaas ma dhigi karno laakiin marka aan helno in daliilku helno inuu dhexlo kabacdi waxaan gelaynaa markaas qiyaas waa ku sugi karnaa hawshisa waa geli karnaa halkaas marka waa la geli karaa marka onu sel iska dhexal lakin misaal baa hadda uga jira wa qaala asxaabu abu xaniifa waxay dhaheen laa madkhala madkhal iyo meeluu ka galo malaha bay dheheen laa madkhala meeluu ka gala ma leh lilqiyaasi qiyaas meeluu ka gala ma leh fii isbaati alxuduud xuduudda in la sugo in wax la xado oo gacan la gooyo oo lug la gooyo in laga soo rido oo la dilo maxaa weye xaydan qiyaas howlaha laguma sugi karo iyo walkafaaraati waxyaalaha kafaaraadka walmuqadaraati waxyaalaha la qadaray oo la jaangooyey waxaasoo dhan waxay dheheen ma geli karo qiyaas ma geli karo sababtuna waxaa weeye xuduudda waxyaalaha xuduudda waxa loo dejiyo sheegi doona in wax lagu cabsiiyo marka ma garan karna w anagu waxyaala qaabka wax loo cabsiiyo kafaaraadku waxa wey dembi dhaaf baa loogu talagalo waxyaala dembi dhaafka loogu talagalo inagu caqli kuma keeni karno qiyaasan kuma keeni karno ila qaasku waa cille muqadaraad sidoo kale waxyaalaha la qadaray arigu markuu intaa garan iska laga bixiyo geel markuu intaa garan iska laga bixiyo lood markuu intaa garan iska laga bixiyo waxyaala wax la qadaray wey annagu ma garan karna salaadu inay afar maxaa la ragcad tahay mid ay saddex ragcad tahay mid laba ragcad wax muqadara ma garan karna ayagu waxyaala noocaasa wey waxyaalaha raashinka oo kale de kiilaadka oo kale waxyaalaha noocaas waxyaala la qadaray oo dhan tusaalaha in la yihah sekadii waxaa lagu bixinayaa laba saac taqdiirka noocaasa maxaa ku jira haddaan ka badin ama ka yarayn maxaa ku jira waxaso dhan lama garan karo qiyas looma garan karo tusaale kuu biciyo cuya ka nusbi ka nusabi de ama ka nusbi maxaa la nusabi in la yihahdo wey ka nusabi maxaa la yihahdaa qadarka wey nusabka waa qadarka wey fi zakawaati sakawaadka sakooyinka arigii iyo lo iyo geel iyo lacagta ganacsigii qadarka nisaabka waa qadarka laga sakaynahayo hadda wax qiyaas lagu keeni kara ma aha iyo wlmawaaqiiti iyo waktiyada weeyo fi salaati salaada waktiyadeeda inay duhurka waktiga haladkooda casriga haladkooda maqrib haladkooda cisha haladkooda awqaata noocaasa qiyaas laguma suu karay dhehen ayib wa huwa qowl jubaa'iya weeye waana qowlka jubaa'i weeye ayib waa qowlka qowl jubaa'iya jubaa'iguna de maxaa la abu hashimkan haddaan soo maraynay iyo aabihiis maxaa la yiraahdaa abu cali aljuba'i ka jubai marki la yirahda abu cali ku dhacaade raggaas maxaa la baa qaba qowlkaayo wa minhum ayaga waxaa ka mida ah, man baa ka mida ah, qaala yiri yajuusu dalika waa banay macnaha axnaafta wey wa minhum waxaa ka mida ah axnaafta man baa kamida qaala yjuusu daalika waa banaan yahay qiyaaska hawshaa waa ku banaan yahay wey yjuusu daalika hawshaas waa banaanta isbaat اxuduud wlkafaaraat bilqiyas lagu so waa banaan tahay bay dheheen cafwan min waxaa kamida man qaala yjuusu daalika oo isbaat eh, xuduud wlkafaaraat wmuqadaraat ah bilstidlaal isla lagu so waa banaan tahay xada istidlaal waa banaanta in lagu sugo duuna اqiyaasi qiyaaska sokodiisa qiyaas sokodiis istidlaal waa ogolan in lagu sugo xuduud iyo kafaaraat iyo muqadaraad waa ogolan istidlaal laakiin qiyaas maya waadiidna qolo jiri baa halkaa maray istidlaalow maxaa tahay istidlaalku waataan shala soo ishaarnay istidlaalku ma qiyaaskaa laftigiisibaa mise ma ah waa la isku hayaa laakiin markii xoogaa la soo dhaweeye waxa u fiican in la yidhaahdo istidlaalka nimanka wata waxay ka wadaan waxyaalaha mafaahiimta waxyaalaha mafaahiimta oo laga fahmayo mafhuum muwaafaqa mukhaalafa laxnu khitaabkii maxaa la yihahdaa daliil khitaabkii howlaha noocaasa ayaa laga wadaa in la yihahdo saasa ufiican saasa ufiican marka waxay dhaheen taa waan ogolnahay laakiin ma ogolin bay dhaheen in qiyaas lagu sugo aan ka socono shiraaj waa radin doonaa hawladaas uu radin doona dheg jalabsan maayo in la radeyna waa fiican waa sax wey wixii wadaliilu calaa maa qulnaahu wixii annagu aan niri waxaa daliil ah oo qiyaaska wax walba lagu sugaayo waxaa weeye ana hadihi axkaam axkaamtan maa qulnaahu wadaliilu calaa maa qulnaahu wixi aan nirina wuxuu ahaa ana alqiyaasa he yuhbatu ana alqiyaasa waxaa la yihahdaa yuhbatu bijamiic alaxkaam sharciya taas wey ama ana akaam harciya tubat biqiyaas taas maa soo niri wuxuu ku yidhi ana hadihi akaam axkaamtan ayada yajuusu waa bani axkaamta haddan soo sheegna hada waa tee oo mukafaraadkii iyo maxaa ley muqadaraadkii iyo howlaha iyaga weeye xuduudiye yajuusu waxaa banaan way isbaatuhaa iyada in lagu sugo bikhabari waaxid hal khabar in lagu sugo waa banaan tahay hal xadiid oo saxaabi noo wariyey ma banaanta in lagu sugo xad min alxuduud ma banaanta qadar min almuqadaraat in lagu sugo ma banaan tahay in lagu sugo hee kafaara min alkafaara in lagu sugo haaw jawaabtu waa isla ogolnay taa waa ogolnahayo hawshaa waa ogolnahayo saa hadday tahay waxaa weeye fajaasa waa bannaanaaday wey isbaatuhaa axkaamtaa in lagu sugo bilqiyaasi qiyaas ayana in lagu sugo waa bannaan tahay weeye ka saa'ir alaxkaam sida axkaamta kale wey ee ka baqiyat alaxkaam saa'ir bimacnaa baqiya wey ka baqiyat alaxkaam sida axkaamta kale oo dhanba marka waa bannaan yahay weeye in lagu sugo qiyaas in lagu sugo wey ayib marka khabar waaxid axkaamtaasoo dhan in lagu sugo waad ogolayeen mutawaatir maahan yaqiin maahan qaci maahan kadalia dannibu ahaa kadalika alqiyaas asaguna waa danni wey mar hadduu danni yahay khabarka waaxidkan oo danni ahaa waa banaan tahay weeye axkaamta oo dhan asagana in lagu sugo waa banaan tahay sida khabar waaxidka axkaamta o loogu sugahayo ana hadi axkaam yajuus waxabana ibaatuha ah in lagu sugo bikhabarin waaxid khabar hal qof werin waxdan mutawaatir gaarsanayne fajaasa waxaa banaanaaday ibaatuhaa ibaatu hadi axkaam in lagu sugo bilqiyaas baa banaanaaday ka saa'ir sida axkaamta kaleba loogu sugo wey oo qiyaaska laftigiisa soo laguma sugo axkaamta kale waxaan kafaaraadka iyo muqadaraadka iyo xuduudda ka ahayn qiyaas in lagu sugo ma ogoshin ha waxaa wey qiyaaska axkaamto dhan isna marka waa in lagu sugo ah, axkaamto dhan waa in la jiida wey inaad uga saddexa uga soo reebteen wax macnaho badan male wey saasoo mashiilaadsunya asana ku kugu garre masalada lakiin masalada khilaafkeedu waa wen yahay masala khilafkeedu wen yahay waad arkaysaa xanaaf iyo maxaa la yihahdaa muctazilo rag badanoo ayabaa diidan waad ujeedaa fasl faama eh, eh, alasmaa waluuqaatu fahal yajuusu ithbaatuha bilqiyaas wuxuu ku yidhi asmaada iyo luuqaadka magacyada in la bixiyo oo shayga qofka magac loo bixiyo eh, qof hadde kama hadlayna lakin waxan ka hadlayna waxyaalaha awsaafta awsaaftan ka hadlayna wey qof hadde kama hadlayna iyo wa luuqaad luuqa in la dejiyo oo dee luuqada inaad dejiso tusaalahaan aad tiraa wax nikaax loo yaqaanay talaaq baanu bixinayna waa sidaba mariso ma samayn kartaa hawlaha noocaasa ah, shaygu hadduu sugnaade horaan usoo sheegay lama lama bedeli karo leanna taqyiru awdaac baa ka dhalanaysa wey haddaad tira wix kufri loo yaqaanay baan imaan u naqaana wix imaan loo yaqaana kufri waan u naqaanaa taqyiir awdaco shariica lama ogolo midaan ah, iyada ayadaa lama ogolo laakiin adigu masaa'il ma lagu soo karaa way hadda muhiimadu waana soo marnay fahal yajuusu isbaatuhaa bilqiyaas wuxuu kay fiihi wajahaan laba wajimaan ah culamaa shaaficiya haddaan nahay kaleenna asaxuhuma midkooda saxiixauna waxa weeye anahu yajuusu waa inuu banaan yahay wey anahu asagu ama anahu amar yashay yajuus anahu asagu yajuusu inuu banaan yahay wey isbaatku isbaatku inuu banaan yahay wey waqad madaa waana socday weeye fii awali kitaab kitaabka awalkiisay ku socday arrintii halkaasaan maxaa la yihahda kusoo sheegnay meesha hala aadawo taa macnaheed marka waxaa weeye haddaa waxaynu ka ishaarno hadduu qof qabri wax kala soo baxo qof baa maanta la aasay marka qabuurta saa looga soo dhaqaaqay mid baa u dabamaray kaar qaba oo imaan laawa qabrigii cuudi ka xaaray kafantii qof kala soo baxay alwaaxdiba la soo baxay birtii iyo fusa iyo wixii meesha qalab la geliyey oo dhan oo qofka ciidda loogu tala meydkin lgo wixo dhan ba la soo baxay qalab dhan oo boqol dollar iyo ka badan ku kacahaya ayuu la soo baxay kafantii xagguu la tegey waaba dhaqay saabuunbu dalku siiyey kabacdina kamiya sirbi janaase galuba la sugayba jiingadii alwaaxid bu hadana ha layga gato anaaba haya waa tanaa waaba ka mushtaraaba qofka noocaasa marka gacanta ma la goyn karo oo saariq ma la ohan karo lanno midkan waxaa lagu magacaabaa waa qodo weeye qode ama faage af soomaali ahaan waa qode ama faage muxuu faagay meel xabaaladu soo faagay meel aasan buu maxaa la yidhaahdaa yuu qoday qodistu dee inta badan waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo meesha markaa ayadon cidno kaaga horin ba waa lagu ohanaya meeshan waan qodaya af soomaaliga laakiin faagid maxay tahay faagidu waa meel wax lagu dabuuray oo lagu aasay oo lagu qariyay he inaad gaal usoo saarto <laughs> inaad usoo saarto ayib sheekh nigme sheekh maxamed haadi ayaa isagoo fasirahaya qodistaasi baan ku iri markaasu wuxuu yihi aad buu fiican yahay af soomaaligaagu maasha allah af soomaaligaagu aad buu fiican yahay meesha markii lagaaga horeeyey waa faagid markaa cid kaaga horeyna waa qodid almuhim ninkaa marka gacanta ma la goyn karaa ninkan muxuu sameeyey lanno xatooyadu maxay ahayd xatooyadu waxay maal qarsoon oo ad si maxaa maal meel ku jira inaad si qarsoodi ula baxdo jeebba ku jira dukaan ba ku jira gurib yaala gaariba ku jira meel inaad kala soo baxda bay ahayd qofkaas marka xatooyi yahdo sariqa loo yaqaan kanu laakiin meeshaan u dhacay oo qoda oo soo faagay marka waxay dhahaa waa la goynaaya oo maxaa dhacay lanna huwa saariq bay dhahay waa saariq magicii sariqada laftiisa waan ku dhejinaynaa ah, nagabtiisa waan ku gacanta waan ka goynaynaa daatin waxay dhheen meel kale ood qilbaarayna lakin saxiixu waa in maxaa la yidhaahdaa eh, axkaamu sariqa lagu socodsi wey liwaadkii ka waran kii liwaadka iyo maxaa la yidhah waxyaalaha sameeyey eh, oo rag wax ka dayay asagama sidii zinadii ma la marsiinay oo zaani ma laga soo qaadaya ha wadaadaa maray wadaada halkaa maray wey wadaadana waa diidan waxay dhaheen maya hawshaanu zina waa ka sii adag tahay wey leannu zinadu farji loo muuqdo oo wax laga raadiyo oo dabeecada bini aadamku meelay wax ka raadiso oo damacyo ahayd laakiin meeshaana waa ka si liidata waa ka si fogtahay saa hadday tahay marka maxaan samaynaynaa saxaaba iyo warkooda waad garanaysaa waa gubaynaa buur baan kasoo ridaynaa waa dildilna ragax baan ka dabageynayna halkaasaa laga tuurayaa marka asmaada marka saasaa laga wada marka labada waji baa ku jira horeyna usoo marna khilaafkeedu ayib nabiidki oo kalea la mida ah, iyo waxyaalaha lagu sarqaamo khamre ma uga qiil baaraynaa oo shaygaanu khamro maaha asal ahaan lakin w khamr qaban jirta oo kale wax u dhow ama la midu samaynaya khamraan ku magacaabaynaa kalen axkaamu khamran siinaynaa shaabud baan kala daalaynaa waan dilaynaa marka u dambaysa sida wadaada ay qabaan halkaasaa la marsiin weeye ama xadis kusaarortay faslu wuxuu yihi wa amaa ariiqat wa amaa maa ariiquhu wixii shaygu ariiqisi wadadiisu yahay alcaadata caada iyo dhaqan uu yahay iyo walkhilqata iyo xagga abuuris ahaan shayga ariiqiisa iyo wadada lagu garta u yahay ama loo mara uu yahay oo lagu ogaado alcaada caadada bini aadanka dhaqanka bini aadanka lagu yaqaana iyo walkhilqata xagga abuurka wey bini aadanka ilahi subxana wataala u abuuray wey tusaale ka aqali xaydin weeye xaydka intiisa ugu yar yowm iyo leyla miyaa la yihah saacada miyaa la nisf saac miyaa la yihahda haye waagarihi iyo inta ugu badan wa aqali nifaasi dhiig dhalmeedka inta ugu yar wey iyo waagarihi inta ugu badan inta ugu yar goorma inta haween markasa ilmaha saa u umusho inta ugu badan afartan beri baa la yiri wey lixdan wadaadaha dee lixdan hadduu dhaafana dee nifaas buu noqonaya iyo waaqali xamli xamli inta ugu yar oo waa imise waa lix bilood wa agarihi meeqaa la yihi afar sanaa la yihi afar sano inta ugu badan ayb lakin waxaaso dhan maxay tahay xagga caadada wey caadad quraan xadiis midna maaysa wuxuu ku yiri sheikhu falaa majaala wax majaala iyo wax boosa iyo wax makaanu ku leeyahay male lilqiyaasi qiyaaska wuxuu ku leeyahay male fiihi dhexdiisa wey madkuuraadkan asaga qiyaas ma galo oo ma dhigi karti haweenaydan waxaa weeye gabar yahay hooyadaa waxay xaydaa toddoba beri adiguna qiyaaska wuxuu keenaya toddoba beri inaad xaydo war meeshaan gabadhaan iyo hooyada wax lasaga qiyaas qaadan kara maayo tanna toban beri bay xaydi tanna toddoba tanna shan tanna maalin wax lasaga qiyaas qaadan kara maayo dhig dhalmeedku sidoo kale wey haweena maalmo iyo laba iyo beri iyo usbuuc buu haynaya kuna afartan beri bu haynaa marku qiyaas galo oo la dhihi karo maadaama haweenku haweeney baa tusaalahan kugu timi markas waa ku iri sheekho maxaa la toddoba ber markaan joogayba dhiigkii waa iga go'a haweeney caadiyana wax damba isku haya ama maka yarba haye ma dhehaysaa maadaama dumarku ay u badan yihiin ama ay dhacdaba inay afartan gaaraan qiyaas ahaan afartankaa beri ninkaaguna kuuma tegi karo salaad ma tukan kartid ma soomi kartid ma cibaadaysan ma dhahaysaa oo qiyaas halka ma lahaysaa maya laa yajuus haada haweenaydaas ayada shaksiyadeeda wa lagu arkaa lagu qabanaya hadday ku taa dhiig waa iga go-ay ee madkon kara ha hore ka tugo qur-aan kaagana arso ninkaagana maa la odagan waa la kulmi kartaa marka hawlaan qiyaas ma gala muxuu ku yuri sheekhu lianna macnaha iyada macnaheedu hawlahan macnaheeda aqalu xaji aktaru iyo aqalu nifaasi aktaru iyo hawlahaas iyo xamli aqalu aktaru hawlaha iyaga waxaa weeye lianna macnaha axkaamtan iyada macnaheeda hawlahan laa yucqalu lama fahmi karo hawle aad fahmi karto oo caqli haddaad u noqoto aad ku celiso oo indheergada loo geeyo abwaankiisa loo geeyo uu fahmi karo ma aho hawl caqli lagu fahmi kara ma waa hawl iska caado iyo khaliqo iyo dabiica maxaa leh bini aadamo bal buu yahay ariiqu isbaata ariiqa lagu sugo waxaa weeye khabaru saadiqi mid runlow ah khabarkiisa wey hawlahan waxaa lagu sugi karaa mid runlow ah khabarkiisa wey runlowga marka waa kee hadda fadani kule saaxib xaashiya intuu xoogaa maxaa la yidhaha wuxuu ka bacd wuxuu yiri khabar kul man lahu khibratun way taamatu bidalik min dawaat alxiyadi walnifaasi walxamli soo ma jeedi waa sax wey cid kasta oo macrifo u leh arrimaha xaydka iyo arrimaha nifaaska iyo dhalmaad arrimaha uurka iyo xamliga cid kastaoo khibriya aqoon u leh in dheergarwa sida dhakhaatiirtoo kale dadka waayeelka umuulisooyinka dadka hawlaha yaqaano oo ilaahay khibradda u siiyey warkooda baa la qabanahaya kuwaas warfadooda laga maray hada huwa dadka cidda laga wado khabar saadiqa cidda saadiqa laga wado waa istiqraa iyo caado iyo dhaqan iyo cidda he hawshaa aqoon iyo macrifo dheeraada ula wey laakiin saadiqa hadda lagama wado khabaru shariica oo ilaah iyo rasulkiisa hadda saadiqa lagama wado lanno ilah rasuulkiisa hadii ay tahay daliil baaba imaan la muraba meesh kama dhaceen dadka hadda saadiq la wa sida meesha dambe uu yiri waa yajuusu an yuraada bisaadiqi ashaaricu ida qad tacaradat alxadiiu lidalika tan saxiix maaha tan waa laga xog baday sax maaha meesha uu hadda dambe u yiri maaha inta horaa saxiix wey tafsiirkiisa hore a saxiix oo la yihaahdo khabaru saadiqa waxaa laga wadaa macrifada iyo caadada iyo cilmiga iyo istiqraaga istiqraa oo istiqraa muxuu yahi caadada waxaa lagu ogaaday hawshu inay saas tahay bini aadanka caadadu saasaa lagu ogaaday taas marka waa istiqraa xog badan tahay hadduu taam yahana de xujo qadci ba noqonaya hadduu naaqis noqona daliil dani noqonaya marka walaha iyaga bal waxaa loo qaadaya loo maraya ariiquha maxaa leedahay ariiqu isbaatiha ariiqa lagu sugay waxaa weeye khabaru saadiq ee istiqraa' iyo dabagal iyo caado iyo dhaqan iyo dhiraan dhirin baa lagu ogaanaya ka socon wa kadalika taa waxaa kuula mida buu ku yidhi ma shay baa kuula mida weye maaa ama ma ariiqu alcaadi walkhilqa ka wada waxaa la mida weye ma ariiquhu wuxuu jidkiisu yahay ariwaayata in lagu weriyo lagu sheego iyo wasamaac iyo maqilwo in lagu soo wariyo oo cid ay ku waranto samaac inaad cid ka maqasho wuxuu warkiisu yahay iyo dariiqiisu yahay isagana qiyaas ma galo waa in laguu sheega bes ood aabbaha iyo hooyada iyo culmo iyo dad iyo waayeel aad ka soo gaarto wey cid kalo maxaa la yidhaahdaa ama riwaayadda xadiis aad ku hayso qiyaas ma galo maxaa ka tusaale ka qiiraani nebiyi sal allahu alay sl nabig ilahi qiiraankiisa wey inuu isku lamaaniyey cumro iyo xaj wey inuu y bayk allahuma bixaji wcumra inuu yih qiraan sameeyey hadda caqliga qiyaas kuma keeni karti lakin waa in riwaayad samaacad ku maqasho iyo wa ifraadihi nebiga ala sl inu ifraad sameeyey kelinimo inuu hal xajka keligiis oo bayk allahuma bixaji u yihi waa ifraad iyaga iyaas ma galo iyo wa duulu duulu nabiga gelitaankiisa wa duuulhi duulu nabi alah salaatu wasalaam ilaa makata maka u galay weeye muxuu ku galay sulxan heshiis miyuu ku gala yowma fatxi maka nebigu ma sulxi buu ku galay maka mise cunwatan buu ku galay wey iqu maxaa la yidhaha quwatan waqalaba waqahran buu ku galay caynka in la gudo cunwatan la yihahdo iyo canwatan in la yihahdo labadaas way banaanta lakin cinwatan maya labadaas laakiin cunwatan iyo canwatan labadaas baad maraysaa xagga tashiishko marka maka muxuu ku gala nabiga alayh salatu sala ilaa makada sulxi iyo heshiis miyuu ku gala oo qureish baa tiri soo dhowow heshiis buu ku gala e mise cunwatan ama canwatan buu ku galay militari iyo awoodi ciidan ku galay waa la kala cararo awood buu ku qabsaday haddee labadaa haddaad tirahda la soco hayse qadanay bilaash tahay labadaa midkaad tirahdaba axkaan carrika waaya ooda soo jibsanaysa haddaad tirahda sulxu buu ku galay axkaam baa ka ratimaysa haddaad tirahda awood buu ku qabsaday axkaam baa ka ratimaysa haddaad tirada awood buu galay waa ka dhalaysa tusaale ahaan waxay ahayd in la qaybiyo guryaha maka in la qaybiyo dadkii mujaahidiinta oo soo galay haniime in la marsiiyo waxaan baytullahi alxaraam aan ka haynae inta kale mujaahidiinta loo qaybiyo qoreyshna banaanka loo tuuro ma sahlana haddaad tiraa sulxigu ku galana e eh, axkaan kalaa ka dhalanaysa sulxiguna muxuu keensanaya inaadana taaban inaad saas samayso inaad saas samayso magaalada xoggooda waa kugu wareejinay lakin wax kale nooma soo gelgelin heshiis lagu galo wixii lagu heshiya lagu heshiye ah, marka ma sahlan midkaa tiraado sulxi iyo maxaa la canugu ku galay mid walba axkaama ka dhis marka waa inaad weligaa ku degdo sheekhu macuun waa lagu galay misaawaoda diligu yar oo tiraa maya ansaari muhaajirin mudala kuu siiya waxaa lu ley ka waran guryaheedi lama qaybin xageed ka bixis hawlba faqla ooda kugu soo jabsanay marka hawl sahlan maaha way ka socono wuxuu yidhi fahaadaa midkan kullu dhammaantiis laa majaala waxma marka sidaa daraaddeed in magaalooyinka qaarkood haddii la qabsado xoog baa lagu gala aad tiraahdo in la yihahdo yaan la qaybinin e oo ciidankii mujaahidiinta muslimiinta yaysan qaybinin oo hadba maslaxada qaa'idkaa loo daynaya in la yihahdo huna meelaa loo qiilbaaray kamid tahay new york haddaan ku habsanno waxaa weeye qaa'idku wuxuu meeshu mariyay marsan bay maraysaa hadduu yidhaahdo waa qaniima waa la qanimaysan hadduu yihahdo macale la taaban maayo waxaa weye sulx baan ku galnay ama hawlo kalaan galnay waa la daynaya fahaadaa kulluhum iyo midkaan dhammaantiis weeye new york hadda waaa ka dhow maaa l talabib baa ka dhow talabib in lagu habsado fahada kulluhu dhammaantiis laa majaala ad caraba u siyaacaysa walaaika yunaadanu min makaanin baciid waktiga gaala ay dhabar jeensay oo jabtay oo daciiftay dulli ku dhacay oy cabsanahayaan hoogeen oo beenoo hadda dib u guranayaan yay usisii dhiibahayaan war aba lasoo dhiibahaya agay isu dhiibaysaan idinku xaggeed guusha iyo galladda iyo nimcada ilaahay iyo nasriga u dabamaraysaa markay gaala hoogtay oo ba'day oo lagu biyo keenay yay waxaa weye ayagu sii dhiibahayaan marka waxay kutusaysaa ayagii kuwaasba meel in lagu wada shubi doono ayay kutusaysa gaar baa ku dhacda ku ayaga fa haada midda ayadaa bi laa maxaa kulluhu dhammaantiis buu ku yidhi laa majaala wax boos iyo makaan uga furan ma jirto lilqiyaasi qiyaasidii fiihi dhexdiisa wax qiyaasu meeshaan uga furan ma jirto wey sababtoo ah haw lagu fahmi kara riwaayo isnaac unbay u baahantay laa qiyaas maya qiyaas ma kale meeshaan baabu aqsaam اqiyaas hawlahaas hore o dhan iska hornacbay ahay qiyaaskii hadduu bilaabanayo qiyaas wixii la ohan jiray alaana maxaa la kooya w hag maxaa la la soco alaana ja wuxuu yihi aqsaam baabu aqsaam اqiyaas qiyaaska qaybihiisii wey qaybuu qaybin doonaa saddex buu ka dhigi doonaa kabacdina cilalkii hawlahaas iyo abwaabka geli doonaa lakin kitaabkiisa hadda waxyaalaha layaa kula kamid ah kitabka sharaxa hadda meeshan saddex buu uqaybin doonaa laakiin sharaxa laba ku sheeg marka in badan markaan ileeyahy labada kitaab shuqul iskuma leh <laughs> waxyaalahaan aragnay kamid tahay meesha hadda saddex buu ku sheegay laakiin halkaas maxaa la yidhaahdaa xasbi cilmi wa laba ku sheeg baso wuxuu ku yidhi qaala shaykhu imaamu wxadu nawara lahu qabrahu wabarada eh, eh, madjacahu qaala imaam manaa de hadalkan sheekhu ma laha waad arkaysa waa ujeedaa nusakh kabacdi in la sameeyey ay tahay bay kutusaysaao qabrahu iyo maa barada madjacaga hawlaha looga hadlayo marka nusakh dambe inay tahay mar dambe lakala qoranaya inay tahay ay u badan tahay marka waa ardadii musaakhdii halkaa baa yiri wey culimadii qaala sheekh sheekh wuxuu yih alimaamu imaamka imaam yuktadaw alawxadu ay maxaa la yihahda awxad zamaniy waktigiisi keligii ah ninka loogu noqdo fiqiga iyo usuul fiqiga iyo maxaa la yihahdaa eh, luuqada iyo cilmiga iyo tafsiirka iyo kada kada awxad zamani maxaa weeye waa ninka keligii waktigiisa loogu noqdo he culumta loogu noqdo wy ayaan idin baa weydiye kuma ah ardada ka mid a wadaad wuxuu arkay eh, sibaweyhi maxaa la yihahdaa sibaweyhi zamanihi sibaweyhkii zamaankiisii wadaadkii maxaa la yihah shek maxamed amiin harari oo laleeyahay nin baa weydiya marka wuxuu qaatay inuu yahay siwoweyn inuu yahay siwoweynteed ninkaan hadeer maali harar ku dhasho hadda dhintay laba bilo saddex bilo afar sanad hadda ma gaarin mar marka siboweyn ma noqon karo lakin maxaa laga wadaa sibawey zamani sibawey zamani cafwan sibawey waa sine sibawey zamani waxaa laga wadaa waktigiisii sibawey waktigiisi naxwaha si u yaqaano loogu noqon jiray wt hawshay meeshu asaguna fadhiyaa marka waxadka macnihiis waa saas ayib nawar allahu allaha nuuriyo weeye qabrw qabrigiisa allaha nuuriyo ilahay hau iftiimiyo ila qabrig waa mugdi wey ilahay hau nuuriyo oo iimaan iyo khayr iyo wanaag ilahay hau nuuriyo qabriga alla waasiciyo u nuuriyo wey wa barada allaha qaboojiyo madjicahu madjic maana madjic iyo qabrig waa isku male madjic meeshii la jiifiyo makaan maxaa la yidhaahdaa idjaaci meesha uu jiifo oo la dhigay allaha u qaboojiyo wey ilahay qabrigaa noo qaboojiye wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi waa kan hadal sheekh qad dakartu waan sheegay fi waxaan ku sheegay almulakhas fi ljadal kitaabka la almulakhas fi ljadal waxaan ku sheegay qad dakartu waan sheegay fii dhexda waxaan ku sheegay almulakhas kitaabkii la talkhiisiyo lasoo arooriyey lasoo arooriyey fi ljadali xagga munaaqashada iyo munaadarada iyo muxaajaadka kitaabka xagga dooda iyo munaadarada iyo mudaalaxada ku saabsana kitaab waa mabuuc kitaabka waa yaallay kitaabka waa yaallaa mabuuc waa yaallaa makaatibta meel buu yaallaa kitaabka asaga waxaan ku sheegay buu ku yidhi aan waxaana loo yaqaanaa kan asaga jadal fuqahaa baa loo yaqaanaa ma aha jadlu manaaia manaaada jadalkooda iyo doodooda qaabka wa loo ratibo waa qaab adag oo khatara wey laakiin kan oo kale haddaad akrisato laba risaalo haddaad ka akrisato dhowr risaalo waa kuu fudaanaysaa jadal manطiqi inaad fahamto lann waxyaala badan baa laga soo qaadanaya waxyaala badan laga soo qaadanaya usuulu fiqigana hadda waa dhex buuxaa ana kitaabkeena hadda waxyaalo eh, yar oo si iska maldahan usoo gelaya waa jira oo iska caqli oo dooda waa jiraan wey xaggan munaadaraadka dooda ku saabsan laakiin kutub waxaaba jirtaba uuba boqolkiiba soddon labaatan labaatan iyo shan ruux uu ka yahay ba jirto kutub waxaa jirta muqadamada la dhigay waad garanaysaan rawt ibnu qudaama ka mid ah, rawt munaadir rawt munaadir junat munaadir baa ka mid ah. horta horaba la dhigayba marka isagiba wuxuu noqonayaa dhowr iyo toban dersiba markaas adag yahay rag baa inta marka isaga cararaan oo isaga tagaan ayay markii sheekhu sheekhu dersi ma bilaa markii ilahay imaanaya muqadamada isaga cararayaan in qudaama markii lala dagaalay oo dood ugu xiin waa turkooyey ninka la yihaahdo eh, bulbul usul fiqi najnun eh, tufi markuu kitaabka ikhtisaarinayeen waa gooy oo la kacay culaanka u tuuray marka bulbulkii oo yar baa hadda yaala rawdatu naadirkii oo marna qaarna mantiqadii u wato qaarna laga goyn waa yaala almuhim eh, usul fiqiga waa daruuri hadda waktigaan aan joogno inuu qofku mantiqa wax ka akrista waa daruuri si usul fiqiga wax uga fahmo ilaa waxaa weeye wuu dhex yaala wuu dhex fadhiyaa mana fahmi karta haddaan islaaxaadkooda la socon wuxuu yidhi waxaa halkaa ku sheegay mulakhaska waxaan ku sheegay aqsaam alqiyaas baan ku sheegay mashruuxan xaala kowni mashruuxan aqsaam alqiyaas oo la sharxay u fiirso jadal weeye wa maca aqsaam alqiyaasna waa la dhigay hadda la soco marka inay laba laba fani oo isgalgashay oo isdhex gashay oo barxay weeye sidaa daraaddeed waa tu yidhi ninka la yihahdo ghazali waa tu yidhi ina usuululfiqi min axsan culum buu yidhi culumta midka ugu fiican waa afdalha maxaa dhacay baa li lannu waxaa weeye masdawajad fiihi alcaqlu wanaqdu waa waxay isguursadeen oo isdhex galeen oo ismihirsadeen oo isku baxeen hee alcaqlu wanaqlu shareecadii iyo axkaamtii aayad quraanka baad soo kaxaynaysaa caqligii bini aadanka oo la dhalaaliyey iyo maxaa la yidhaahdaa gaamurina waa lagu barxaya markaasaa nuur baa ka baxaya ah, marka lasku harada ujeeda mashruuc lasku usuliga jadka lasku sharxa wuxuu kiri waa ana aniguna uciidu waan soo celinaya alqowl hadalka waan soo celinaya fii daalika maxaa la yidhaahdaa aqsaam lqiyaas laga hadlo huna halkan waan soo celinahayaabuye calaa maa yaqtadii wuxuu keensanahayo anoo ku sugan hada kitaabu kitaabkan wuxuu keensanaya kitaabkan muxuu keensanaya kitaabkan ikhtisaar buu keensanaya wixii looga baahan yahay oo ikhtisaariya oo qiyaaskii hawliis looga bahan yahy aqsaamtiisiya yaan halkan ku sheegayaa wey in allahu tacaala alla hadduu yidhaho faaquulu waxaan dhahayaa wabilaahi alla iyaat atawfiiqu waafajintiye ina alqiyaasa qiyaaskii iyo in wax la qiyaasto calaa alaaa adrubin saddex qaybood weeye qiyaasu cilati qiyaas cilo oo cillo maxaa la yihahdo wax lagu ratimo weeye macno iyo cillo wax lagu ratibo iyo waqiyaas dilaala dilaala iyo dulaala iyo dalaala inta waa banaan tahay iyo waqiyaas shabihi iyo qiyaas isu ekaanta saddexda qiyaas ana usoo hormartay soomaha waa kusoo aragnay waa lagu soo arkay waraqaadka sodaas waraqaadkuma qornay on tiiwe laakiin xoogaa waa waa ka gaamursanya waa ka qaangaarsan yahay kaasu shan jir buu ahaa laakiin kanoe shan iyo toban jir wey waa ku dhodhow yahay ayib fa ama hadda u qaybinayo hadda marka mid walbu sharxaya fa ama qiyaas lcilla soo maaha fahuwa waxaa weeye an yuradda waa in la naqo alfarcu farci waa in la naqo ila alasli asal waa in loo celiyo bilbayinati caddayna loogu celiyo bilbayina waa in loogu loogu celiyo alatii bayinadaasoo macnaha halkan hadda nusada annaga bayina noo qoran nambarka labaad waa ujeedaa ay bilcila sooma jeedin ay bilcila kada waqad carafa maxaa la waqad carafa subki taajidiin subki qiyaas alcila biaqsara wahuwa maa saraxa fiihi wahuwa maa surixa fiihi biha kaan yuqaala yaxrum nabidu kalkamri lskaal taas hadda nama sii qosayso hadda nuskina nuska qaar waxaa ku qoran meeshaan hadda uu yihi bilbayina uu yihi waxaa ku qoran binuqta binuqtati baa ku qoran binuqtati baa ku qoran binuqtati marka nuqta iyo bayina waa isla macno qolada taqiiqiye taxqiijiye nusqada ay ku qoran tahay binuqta waxay dhaheen fi nusq bacda nusqa waxaa ku qoran bilbayina waa khata bay dhaheen toodii bay tasxiixsadeen matanna waa tuureen wey marka soo duuduub bilbayina maxaa la nugta cila midkaa tiraahdaba he hal macna loo jeedaa hal macna ayaa loo jeedaa kitaabkiisa sharx wuxuu ku sheegay nugto iyo cilo waa isku cadfa muxuu yidhi fahuwa an yuradda alfarcu ilى اlasli biاnuktati wاlcilati buu yidhi marka bayine iyo nugto iyo cila korti waa isku macno cilana laga wadaa marka fahuwa an yuradda waa qiyaasu cilla waa an yuradda waa in la noqo la celiyo alfarcu farci farcioo masalada xaadisada cusub oon xukun raadinayn la soco ila alasli asalkii daliil ku sugnaa baa loo celinaya bilbayinati ama bilnukta baa loogu ama bilcilla loogu celinaya allatii taasoo cilladaas iyo bayinadaas iyo nuqtadaasoo xulliqa lagu xiray alxukmu xukunka lagu xiray calayhaa dusheeda weeye fi sharci sharciga dhexdiisa wey cilladaas iyo nuqtadaas iyo bayinadaas la iskula xiray asalka iyo farca ee maxaa la yidhaahdaa cillo waa cilo iyo macno la iskula xiray asalkii iyo farci wey yaana iskula xiray sharcigaa iskula xiray wey alatii taasoo culliqa lagu xiray alxukm xukunkaa lagu xiray ilalasl bu ku yidhi asal baa loo celinayaa bilbayina cilaani sabab baa loogu celinayaa alatii sababkaasi ciladaasoo iyo nuqtadaasoo callaqa uu ku xiray dhe ama culliqa dhe culliqa alxukmu lagu xiray caleyha dusheeda fi sharci sharciga lagu xiray wey sharcigu xukunka asalka cilo iyo macno ayuu ku xiray wey macnihii lagu xiray xukunka asalka ah ayaan waxaan ka helaynaa faraca ka helaynaa wey iyo masalada nagu cusub wey waqad yakuunu inuu ahadaa la arkaa daalika kaas oo kee ah dee cillada wey qad yakuunu daalika oo cillada inuu ahadaa la arkaa macnan inuu ahadaa la arkaa oo yadharu muuqanahaya oo noo muuqanaya inaga noo bidhaamahaya wejhu xikmati xikmada laga le hadda wuxuu rabaa inuu ku baraarujiyo cilladii waan garanay asalka shareecadu masalada asalkan wax uga qiyaas qaadanayno shareecadu xukunka waxay ku xirtay cillo annaguna farci waa uga qiyaas qaadanay ka waran marka xikmada iyo macnaha iyo ujeedada sharcigu uu malcisanahayo oo ciladan meesha loo dhigay oo xukun loogu xiray maxay tahay bu rabaa inu ka hadlo taa marka waxaa kusoo begeysa masale usul fiqi looga hadlo o la yihaahdo hal yajuusu tacliilu اlxukmi biاlxikma xukunka in lagu cileeyo cilo ayadoo mutafaq tacliil tacliil اxukmi bilcila ayadoo mutafaq doodana kama jirto xagga utur laakiin hal yajuusu اlxukmu xukunka in lagu cileeyo bilxikma ma banaanta isuun banaan taasaa doodu ka taagan tahay khilaaf adag baa ka taagan waxaa weye wadaadda waxay dhaheen maya laguma cilayn karo qowlan waaxid qola halkaasay mareen muطlaqan waa diideen qolan waxay dhaheen nacam aan badnayn waxaa ka fiican tafsiil tafsiilka in la maro oo la yihaahdo hadday tahay xikmadu daahiratan muntabidatan hadday tahay mid la koobi karo oo la fahmi kara hadday tahay hee waxba waa lagu cilayn karaa hadday tahay hayra mundabida ee bimacnaa muntashira hadday tahay waxba laguma cilayn karo wax lagu cilayn karaa ma jiro ayb tusaalahaan mashaqadoo kale mashaqa waxaa lagu yidhi in la afuro waxay ku xidhanya mashaqa qofku inuu masho afuro safarka mashaqa ku jirta mashaqada safar maadamu qofka afuraa la yidhi mashaqa ku jirta hadaad ku cilayso xukunka waana xikmadiiyo ogow hadda ku jirta hadaad ku cilayso waxaa lagu ohan qofka maanta magaalada ku dhashay jooga ama beledkiisiba jooga oo xamaaliga oo raashinka dejinaayo oo shaqada qaban hawlaha qabanahaya hee oo guri dhisahaya mashaqa adag oo mid safar ka daran buu ku jira ha afuro baa lagu ohanaya hada laa yaquulu axad min alculamaa khatar marka khatar marka marka taasu marka hadda hadda ugudbi wuxuu yihi waqad yakuunu dalika oo ah cilada macna inuu ahaado yadhar uu noo muuqanahayo wejhu xikmati xikmada iyo macnaha laga leeya ujeedada fiihi dhexdiisa lilmujtahidi qofka mujtahidka inuu muuqataa laga yaabo mujtahidka markiiba xikmada ciladaanu xikmada ile meesha cilana waan ka helnay xikmadana inaan ogaanaan rabnaawo marka ina mujtahidka markii u muuqato ayaa la arkaawo tusaale kalfasaadi waa fasaadkiiyo balaadiya burburkii weeye alladii fasaadkaasoo fi lkhamri khamrada ku sugan wey iyo wamaa fiiha iyada waxa ku sugan oo min sadi teedid iyo naqida can dikri lah ilahay dikrigiisa casa qaaliba wajala weynaaye iyo wa can salaati salaadda ay teedayso salaadda aadan tukanayn iska dhacayso daandaan aad tahay waxaaso dhan baa ku sugan marka markii la yidhaha khamrada maxay tahay ciladeedu oo loo mamniciye mancu eh, khamri waxaa weye ciladu waxaa weye aliskaar weeye horta hadihi alcila waan garanay xikmada ku jirta maxay tahay oo loo reebay waxaa weye liannaha tasudu can dikri illaahi wa can salaati hee maxaa la watubisu waxay kugu bixinaysaa can ilmunkaraat walbalaaya kugu bixinaysaa hawlahaaso dhan xikmadiina wataa waan fahnay taa marka macni inuu daahir markiiba noqdo ayaa laga yaabaa waqad yakuunu in noqdaa la arkaa macna istatar allahu caza qaalib wajala weynaaye inay noqdona waa laga yaaba waqad yakuunu in noqdaa la arkaa weeye macna macne iyo xikmad inay noqoto istatar allahu alla uu la gooni noqday wey caza qaalib wajala weynaaye biwajhi xikmati fiihi xikmadii ku jirtay wejigeedii iyo qaabkeedii sifadeediina ilaahay baa la gooni noqday mujtahidkana uma muuqanayso ma arkahayo tan marka maxay noqonaysaa masale waxay noqonaysaa he almutacabadu biha masale nala ku addoonsaday saa inaan ku wadno ayay noqonaysa annaga xikmaddii nooma muuqan wey xikmadda laga leeyahay nooma daahirin wey tusaale ka tucmi waa quudashadii oo kale ka tucmi quudashadii iyo raashinimadii weeye oo fii taxriimi riba ribada lagu xaaraam yeelay iyo walkeyli iyo maxaa la yihahda halbeegii wey shalaan soo maray labadaanba qoladii tiri maxaa la yihahda waa yaa la kala badini oo maxay tahay ciladu ciladu waa ucmay deen waa inuu raashin yahay ucmigu maxaa la yihahda dee min aacaam laga keenay maa midkaa tirada waa is mushtaqeen waxaa weeye kaasaa loo reebay dheh inay tahay wax la quutoo la cuno qole waxay dhaheen maya waa inuu leeyahy in la miiso oo kayl galo qolo kale waxay dhaheen waa inuu yahay he wax la quuto oo la kaydsado saddex madhab ee loogu kala tego maalikiyo shaafiya xanaaf kabacda lagu kala faydayo marka qolo saasay tiri wy qolo saas marka tan wejul xikma ma muuqana mujtahidka wey oo haddii lu yara sheekhu garanay ciladu inay tahay ribadu lecma inay tahay waan garanay laakiin xikmada ku jirta maxay tahay ma garanayo kuleey mid kale waxaa tiri abu xaniifa ka waran keylka iyo hawlaha ku jira ee qola hore shaafici ahayna abu xaniif iyo axnaafi ka waran keylka waxaa tiri cilatu taxriim riba waxaa weeye waa keyl maxay ta xikmada ku jirtaa ma garanaynu ku maalikiya u tagta waxaad warniyo ka waran waxaa tira idikhaar iyo quud in la cuno waxaa weye la kaydsado xikmada ku jirta maxay tahay ma garanay ayagun kuleeyihin laakiin anagu waxaan ka fahnay ciladu inay taa tahay marka istaara lahu wuxuu ka hada darbu noocan isaga oo min alqiyaasi qiyaaska ah yanqasimu qismayni laba qaybood u qaybsamaa jaliyun wa khafiyun marka min alqiyaasi yanqasimu hee qismayni hade ajrumu ma ogola ajrum hadaad raa inaad marto ajrum markaa ma ogolo ajrum muxuu ku leeyahay maxaa min alqiyaas wahada darbu min alqiyaasi yanqasimu ilaa qismayn waa ilaa in la keeno ajrum soo sheegaya oo muxuu ajrumu halkaa u keenasaa lanna wuxuu ku leeyahay qasama hee maxaa la ficil mucadaan ma ah waa ficil maxaa la laazima wey qasama kada waa kada waa inaad tirahdo marka waa inaad wax ku gudbiso markaad gudbinayso qasamtu calaa kada qasamtu ilaa kada qasamtu fii kada waa inaad tirahdo ama maxaa leeya waa inaad hamsatultacadiya hore ka soo geliso oo tira aqsamtu ilaa kada kada waa inaad inaad tirahdo marka kuma suurtagelayso marka waa daruuri in meesha ilaa la keeno nusakuna ma sheegin nuska inta anu kule aan fiiriyey dhowr nusko wax u baxay ma jiro wey saan ubaa loogu tegey qolada shuraaxda ma ay sheegin lanna waaale muxaqiqiintu waxa meesha intay qabtaan nambar qabtaan inay dhahaan almacnaa yaktadi hunaa he kada wa kada inay dhahaan bayna qawsi inay geliyaan lakin way isaga tageen haddana jaliyun marka waa labadaasaa loo qaybiya jaliyun waa khafiyun w jaliyun khafiyun marka waa khabar mubtadiisa xadfan yahay wey axaduhuma waxaa weeye jaliyun wey midkood midka kale maxaa weeye waa khafiyun wey saas hadda loo qaybiya hada waa godan yihin rafci hada waa rafcsan yihin labadaasaa loo qaybinaya wuxuu ku yii faama aljeliyu midka jeliga waadixa soo oo iska daahirka ah fahuwa waxaa weeye ma qiyaas weeye oo laa yaxtamilu aan ixtimaaleysa ka suurtagelayn weeye ilaa macnan waaxidan macnan waa tanwiinsanta daayada ilaa macnan waaxidan hal macna bes unbaa ka suurtageli kara wa huwa waxaa weeye ma sabatat waxay sugnaatay weeye ciliyat ciliyatuhu cilladiisu waxay sugnaatay bidaliilin bay ku sugnaatay weeye qaacin oo go-an weeye meeshaas laabaa ka xadfin muxaqiqiintuna uma bixin saaxibulfadanina uma bixin kitaabka wadaadka taxqiiq culama matbacada uma bixin nuskha la hataa maxaa la yihahdaa qayba isma bixin baa jira laakiin nusakh ay ku qoran tahay baa jira nuskhada uu maxaa la yihahda tacliiqiyey jamaaldiin maxaa la yihah qasimi waa ku qoran tahay waana dee waana daruuri inaan hadaan lakin macnuu ma asaxayo wama habatat waxay sugnaatay cilyatuhu cilinimas waxay ku sugnaatay bidaliilin qaطicin bay ku sugnaatay wey oo laa yaxtamilu la laa yaxtamilu aan maxaa ka suurtagalan o ixtimaalayn atawiila tawiil usan ka suurtagelayn wey marka mesha la baan ka cadin la waa inad ku dartaan daruuri wey meesha hoose u joogti sooma jeeday bian dalla calaa ciliyati wadcan waa inuu ku tasawiyo walaa yaxtamilu ayraha walaa yaxtamil ayraha halkaa noo dhigayso matnigan inaad noo gelisa <laughs> matnigan inaad noogu qortay ahayd marka wahuwa anwaac buu ku yiri midkan marka ciladiis waxay ku sugnaatay daliil bay ku sugnaatay macnay ku sugnaatay daliil qaaطic ku ijmaac iyo daliil nas ah bay ku sugnaatay ta'wiilna ka suurtagal maaha wahuwa anwaacun waa noocyo wey bacduhaa qaybaheed wey ajla way ka daahirsan tahay wey ajla bimacnaa adhar ajla way ka daahirsan tahay min bacdi qaybaha kale qiyaas اjli huwa anwaac wey bimacna qiyaas اjli waxaa weeye ciladiis waay kusuga daliil qacia ku sugnaatay oon taawiil geli karin wamaca dalika huwa anwaac w isagaa noocyo noqonaya noocyiisa intaan ka gaarnaa taaban wuxuu ku yidhi faajlaaha mideeda ugu waadixsan faajlaaha adharuha waa awdaxuha midda ugu waadixsan waxaa weeye maa surixa wixii la caddeeyey weeye fiihi dhexdiisa waxaa la caddeeyey bilafdi tacliil baa la caddeeyey cilo bimacnaa cilaa la caddeeyey liajli baa la yiri wey min ajli daalika ayaa la yiri wey Ah, waa la cadeeye maa suria w la cadeeye fihi dhexdiisa bilafdi tacliil baa la cadeeye wey qiyaaski jel maa suria ihi qiyaas اjali wey bilafdi tacliil baa la cadeeye lafdi tacliil baa wax lagu keena wey ka qowlihi tacaala oo kale wey kay laa yakuuna anlaa yakuuna wey kay laa yakuuna suusan u ahaanin maalkii iyo faydii waa la qaybiyey wey maalki waa la qaybiyey oo maxaa loo qaybiye likay liajli laa yakuuna inuusan ahaanin duulatan wey ee mutadaawilan mid wareegahay dawlatan manaa qiraadsheedaa ku timid dowlada qiraadsheedaa ku timid dowla haddaad tirada macnaha waxa adowla hiya alquwata wasulta wey saas daraaddeed dowla macnaheedu muxuu yahay dowlad haddaad macanaysa waxaa weye hiya alqaahiratu maxaa la yidhaahdaa oo mutajabiratun wey waxbay dirqinaysaa qasbaysaayo sankay kaa tulaysaa wey <laughs> marka saasaa dowla loo yiri wey ayib marka waxaa weye kaylaa yakuuna weeye duulatan ee maxaa le mutadaawilan mid wareegahaya bayna alaqniya minkum idinka in ka mido dadka akniyada la kala gato la siiyo uusan idinka dhexdeena ugu wareegin ayaa loo qaybay midba meesha ku haboonayd ayaa la dhigay ada tafsiirkeeda waad garanaysaane maxaa leeyahan ugu kala kaxay maxay ta marka maxaa la yihahdaa waa ka qawlis marka hadda maxaa leeyahay kaylaw kaylaw hadda maxaa baa la isticmaal lafta tacliil baa la isticmaal waa cadda ay macnaheed waa la cileeyow ayib waa ka qawlihi sala allah alay nabiga ilahi qawlkiisa uu yidhi inamaa nahaytukum inamaa in kale maane nahaytukum waxaan kaga reebay weeye udxiyada hilibkeeda inaad cuntaan ood kaydsataan hawlahaas inaad samaysaan liajli daafatuun daafadii liajli daafa daafadu maxay ahayd daafadu min dafa yadufu baa laga keenay waa shayga kutuba oo maxaa la yihahdaa tartiib u socda oon tilaabada israacin karin oo de qofku markuu tabaalaysan yahay oo gaajaysan yahay oo tabaala iyo maaa macluul ahayso waad garato hadba geed bu fadhiisa waa taasaa laga wada marka maxayna ahayd wakti udxiya ay jirto oo magaalada madiine udxiya ay ka jirto iidul adxa ay tahay oo xoolihii la qalanaayo yaa dad xoolihii ay soo dhaafeen oo masaakiina ayaa yimid oo magaalada soo duldegeen oo yimaadeen oo kusoo dhaceen nebi maxamed alay slam marka wareegtu bixiyey go-aanbu soo saaray wuxuu yihi saddex beri ka badan hilibka iyo cuntada iyo subaga iyo haragga midna lama haysan karo dadka walaagin la wadaago sanadkii dambe waktiga hore markii la gaaray oo iska barwaaqo tahay oo wadaxyada la gaaray yaa nebi maxamed baa leeyy nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam haddee dadku maxaa la yidhaahdaa xoolada waa iska waxaysan jireen oo waa iska shafaysan jireen oo waa iska dhuldhulaysan jireen oo ha dareeris bay kala bixiyeen maxaa xala kaasiro maxaa dhacay saalaysanankii hore saas aa tiri markaasuu nebigu cabdi hadalkaan yihi markaasu waan kaga reebaya ujeedadii dantu waxay ahayd inaad masaakiintii walaalihiin aad wax la qaybsataan muwaasaad bay ahaydu inaad mushaaraka inacda ahaydu marka tan min baabil maxaa naskibaa lagu xambaaray la soco in la reebay tii ayaa la nasakhay laakiin naskigaa la soco ha qaldami xaaladii oo kale hadday dhacdo oo magaalada hadda anagu aan joogno ama soomaaliya ka dhacdo ama meelaha muslimiinta kaga dhacdo waan soo celinayna naskii la soco naskii dib baan boorka uga jafanayna waxaan leenahay hee cidna wax ma kaydsan karto qof walba in wa maxaa shekh nas waa la nasakhay waa la nasakhay laakiin cilada baa loo hadday ciladii lehelo soo noqoto iyo mushkilada dhibka he gadaal baan boorka uga jafayna nasku waa shaqaynahaya qofki maxaa lagu arkana he xoog baan uga qaadaynaabo iska ilaali marka midkan marka maxaa weeye fasaraca wey marka kan fasurixa ma dhahayna midkaan fasaraca midkaan marka inaan dhahna wey fasaraca nabiyu sal nabiga ilahi wuxuu cadeeye faacilka nabiga aan ka dhigna fasaraca waa cadeeye nabiyu sal ly slam bilafdi tacliil buu ku cadeeye xadiidkan mas'alada nabigu alayh salaatu wasalaam fasaraxa tii hore fasurix baana la soco maa surixa baana tii hore cafan tana waa fasaraxa ee nabi sal la nabig ilah waa caddeeye weeye bilafdi tacliil buu caddeeye halkan oo muxuu yidhi liajli daafa buu yidhi marka tacliilka waa banaanku yaallaa wayelihi kaa marka waan garanay maxaa faajlaaha maa surixa wey lafdi tacliilkii waa lagu dhawaaqay oo kaylaa iyo liajli baa la yidhi wey kaa waa cadli wayelihi kaa waxaa xiga weeye qaybta labaada maa dalla wixii tusay calayhi dusha lagugu tusay weeye atambiihu tambiihi baa lagu tusay wayalihi maa dala calayhi atambiihu wuxuu ku tusay min jihati maxaa la yihahda awla min jihati اlula waxa la yihahda jihati alawla jihadii habboonayd jihadii awlaayda habboonaydba baa lagugu baraarujiyey shaygii hooseeyey baa laguu sheegay kii weynaana hee aa laga aamusay adaa lagu daayo qofna waa garanaya ka qowlihi tacala kale falaa taqul lahumaa uffin ufa kudhi labadaada waali iyo dadka waaweyn oo dhanba dadka waaweyn oo dhan iyo cidna in lagu yiraahdo lama ogola ha yaraada ama weyna cidna ufugiya lama ogola laakiin markaad waalidkaa ku tiraada he maaa udxiyadii uu reebay bilcawraai midii cawarnaydo ishale ay nagu cawriy in maa lagu udxiyaysta uu reebay xadiis albara ibn caasi waad garanaysaa fainahu howlaha iyaga ahu iyo adiladan ama fainahu xadiiskaanu yadullu wuxuu kutusahayaa calaa ana alcawraa fainahu iyo xadiiskan loo celiyo waa saxw fainahu xadiiskan iyo naskaanu yadullu wuxuu kutusahayaa calaa ana alcamyaani midda maxaa laha indhahala ayaa awlaa uga haboon wey bilmanci in la diido wey war haddii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu midii ishale ayadoo warayda ahayd uu reebay he waxaa wey midda aan naba lahayn ka war waxaa marka su-aashu imaanaysaa oo midda ahaa ishara maxaa loo reebay oo loo diiday in lagu udxaysto waxaa loo diidayna culimmadu liannahu laa tastawfii biracyi inay daaqdo geedka meesha caleenta uga taalo biyaha meel fiican inay ka cabto inay maxaa la yihahdaa he geedka meel hoosta ah inay ka fadhiisato waxaaso dhan ma garanaysa ah, midda kale arigaa qashiinsada geeskaa la gelahaya waa la dilahaya xarta u yar baa dilaysa dhinaca inta laga soo maro yaa jag laga siina marka waa rafaadsantaha iyadoona caatay noqonaysaa marka liajli he inaysan cayiloonayn baa loo reebay macni soo baxayo taas marka ka waran marka tii aan indhaba lahayn dtwa kasi agjitaa marka noqonaysa marka laki su-aal baa ku waan waaa lagu dhe waaa lagu yidhi waxaa lagu oran haddii midaan ishala ama tii indhahay laftigeeda inta guriga la geeyo oo la qooliyo oo maalin walba caws loo sokado oo la daajiyo biyaha la waraabiyo halkaa cunayso dhargaysaba oo midka duurka daaqaya ay ka buuran tahay sheekow udxiya ma gelaysaa lannu cilladu maxay wax loo reebay inay tahay laajli husaal inay caato tahay hadda sama ba maa samiin baa laweyna buuran tahay hadda mutxiin bu noqonaysaa marka sheekh waa kugu imaanaysa suufiqood arisanaysaan iyo tafsir xadiiska qiilkeeda lan ka rabaa warkeeda lan ka rabaa beri baa lan ka rabaa hadii ilahay waa in lasoo qiil baaro neefka noocaasoo la quudiyey oo cadiloon oo buuran hee ma lagu udxaysan karaa mise lagu udxaysan kara beri baa lan ka rabaa insha allahu tacala aan ka socon kaasa marka ku xigo waa awla waad ujeedaa wa yalihi waxaa xigay buu yidhi maa fuhima wixii la fahmay min alafdi lafdiga wixii laga fahmay min gayri jihati maxaa la yiraahdaa awla ama ula jihadii horeysay ama awlaada haboonayd wixii laga fahmo yaliidka ayagoo martaba saddexaad noqonaaya laba martaba soo hor soo maahay martaba saddexaad waxaa noqonaaya xogee meesha fasalka istaagina waa fogyahay wayaliid waxaa iga midkaasi amaa fihima wixii laga fahmi mina lafdi baa laga fahmi min gayri jihati alula ama awla jihadii awlaahayd ama awlaada horeysay jihaan ahayn wey ayib oo maxay tahay ka nahyi ka nahyi nebiga alay sala sl uu reebay wey can ilbowl kaadidii buu reebay filmaai daa'im biyihii fadhiyo biyo maa daa'im meel iska fadhiyo oon dhaqaaqaynoo socon lanno biyaha socda qashinka waa xambaarahayaan waa tirsan awood baa ilaha geliy laakiin biyahan fadhiya nijaasadii qashinka waa dhex fadhiisanahayaan wey waa noo qarsoomay waa ku dhex baaba'ahayan waa khatar wey marka amraad bana ka dhalanaysa wey taasoo kale marka ka mida wey taasoo kale ayaa ka mida wey iyo walamru in la amray hee biiraaqati in la daadiyo asamni subagii in la daadiyo adaa'ibi oo maxaa la dhalaalhaye maayaha dhalaalhaye oo maa iska biyabiyaha daaibku waa shayga maayaca oo dhalaalhaye oo iska shumahaye idaa waqacad markay ku dhacdo fiihi dhexdiisa alfa'ratu markay jiirku maa jiir ku dhaco wey fainahu midka asaga yucrafu waxaa laga garanaya fainahu nusuustan iyada madkuurkan nusuustan yucrafu waxaa laga garanaya min lafdihi lafdigiisa waxaa laga fahmaya ana dama dhiigga milu bawli inuu bawl yahay inuu bawlka lamid yahay lanno haddii lagu yidhi biyaha ku kaashi daa'imkaa haddaad ka waran maxaa la yidhaha dhiig xoolo la qalay ama dhiig dadeed bini aadan ama xoolo la qalay intaad weel ku aad ku shubta ka war hata waa isla mid xumaantii iyo nijaasadii iyo dhadhankii iyo urkii wix oo dhan ba asaguna saamaynahaya ayb wuxuu ku yidhi washaraju sharajkii maxaa la yidhaahdaa oo saliidii ah washaraji ama sharaju saliidii sharajku waa saliida oo simta iyo waxyaala noocaas iyo ubax wax alla waxaa saliida geedaha laga sameeyo o dhan ayaa sharaj la yidhahda somaliya waad garanaysa waayihii dee dawladdii waxaan xusuustaa isagoo ku jira caag tarag isagoo ku jira tarag labaatan la oo guduudan oo nin koofi weyn uu ku sawiran yahay yaa la keeni jira soomaaliya marka magacaa laftiisana loo isticmaali jira sharaj baa la ohan jiray saasay soomalidu isticmaali jireen ah, sharaj baan soo gaday hadda laakiin soomaali markay burburtay wixii dhaqanka soomaalida iyo luuqada iyo wixii jiray oo dhan iyo xataa kelimaadka carabiga ah sawaaxili iyo amxaari iyo ingilish iyo maxaa la yidhahdaa bele kale yaa bedelay weeye iyo luuqado kale baa bedelay weye cawkaa wuxuu arkay cawke ninka wariyaha dhintay allah naxariisa wuxuu arkay ciyaal soomaali ah oo yurub laga keenay dhowr toban wadan oo yurub laga keenay mid walba luuqad ku hadla ayaa meel isugu keena waxaa la yidhi xoogaa meel waxaa la yidhahdaa isugu keena wuu dhex istaagay wuu waraysta mid ku hadla swedish iyo mid jermal ku hadla iyo mid isbaanish ku hadla iyo mid english ku hadla iyo mid he portugiis wixii buu la yaaba markuu waraysto hawsha waxay leeyihiin maxaad ku falaysaa bi mid walba luuqada ku hadla laakiin kurdigood waa soomaali bu <laughs> maxaad ku falaysaa waxaan buu yidhi midba mid baja baja hau yiraahdi laakiin soo qaado soo aruuri maxay tahay buu yidhi waa niman soomaaliyeed ba kurdigoodu marka hadda w iyagoo soomaaliya lakin waa lagu hadlaya he boqol lugood baa lagu hadlaya lakalmd waa soo yaabayaan marka hawlahan maxaa laga fahmay dhiig iyo kaadi midkii maxaa la yidhaha meesha biyaha lagu shugo waa mamnuuc lama ogola ayb wuxuu ku yihi washaraju maxaa la yihahdaa washarij baa ku qoran maaa la yihaha sharca washarij oo shiinka loo hoosga ku qoran waxaan u malay cilmi bidnaa inay sidaan sax tahay sidaanaa saxa xataa muxaqiqa cabdalla turki markuu qabtay sidaanu xarakeeyey laakiin sharaxa sida sharax aslan waa ku qoran shariij baa ku qoran maashayga loo tiga ya-dan la reebo marka shayraju saa oran lahaa sa washayraju marka washayraju weeye oo saan maxaa lahay shaynka la kordhigo washayraju la yirahdo laakiin shiiraj ayoo la yirahdo yaa kaa ku qoran shiiraju ayoo la yirahdo kaa ku qoran laksaana saxwo shayraju la yirahdo marka wuxuu yihi midkaa fainahu marka milu samni wey yaana ku noqon milu samni asagona muxuu la mid yahay subagii ay ku dhacday jiirku uu ku dhacay oo la daadiyey buu la mid yahay anno kaas maxaa la yidhi idaa waqacat ilfahratu waa la iska daadin haduu maayac yahay baa ley marka saliiddiina ayadoo hadday maadaama ay maayacto iska dareerayso oo jiir ku dhacay waa la daadinaya laakiin xadiiska dhahaya haddii subaga uu ku dhaco jiir uu ku dhaco hadduu fadhiyo asaga jiirka waxaa tuurtaan iyo waxa ku wareegsan tuura haddii laakiin uu kurtigiis maayac yahay daadiya dhahaya xadiiska waa daciif wey bukhaari iyo tirmidi iyo daara qudni iyo waxaa la yidhaahdaa ninka la yihah abu xaatim raazi iyo raggii cilal ku xirnaa waxay dhaheen daciif jiddan wey kaway tuurin waxaa saxiix xadiiska bukhaari uu wariyey keyrkiis oo ah in haddii maxaa la yidhaha ujuur ku dhaco laga saarahayo subagiina la isticmaalahayo taasaan rajeyey taasaa saxiixa taasa saxiixa xadiis kale bukhaari wariya umalaynaya mise kambowl baa bukhaari wariya kaasina dib u nood almuhim xadiista dhahaysa haddii ay ku dhacdo jiirku subagu ku dhaco ka saara taasaa saxiixa wey lakin midaan dhahaysa hala tafsiiliyo haddii subagu uu fadhiyana eh, jiirkii intuu taabtay ha laysla tuuro hadduu maayacyaan hala tuuro hala daadiyo sid halka noogu qoran taa iyada waa daciif wey taa iyada waa daciif marka almuhim hadda waxaad ujeedaa shiraanis wuxuu isaga qiyaas qaatay kaadidii liibiyaha in lagu kaadshay iyo subageli hala daadiyo wuxuu uga qiyaas qaato lafdigaa laga fahmay weeye ee inuu dhiiggu la mid yahay saliiduna ay la mid tahay dhiiggu inuu kaadida la mid yahay xagga nijaasada iyo urka iyo takyiirka uu kala mid yahay shayrajkuna uu kala mid yahay samnigu la mid yahay hadduu maayaciya laysla tuurahayo taasuu kaga qiyaas qaatay wakadalika taa waxaa la mida ah buu ku yidhi kullu ma shay kaste oo ustunbida lala soo baxay wy kullu mastunbida oo min alcilal cillo kasta oo lala soo baxay cilalka hore maxay ahayd mansuusay ahayd naskaa laga fahmaayey laakiin midaan maxay tahay ujeedkaa fiirinaya oo kiyaalu gashanaya waa rogrogaya kabacdina wuxuu le saanaan ka fahmay buu dhahaya ujeedka hawshaa ku ijtihaadaya cililkamusu marka cilal mustanbad waa ina imaan doonta insha allahu tacala kadalika mastanbad mastunbida wixii lasoo baxay lala soo baxay oo la soo sa istinbaadku de waxaa la yihahdaa min anabtu waa biyaha ceelka marka laga soo lagala soo baxo kale yaa la qodob ayaa la yihahda wakadalia kula ma min alcilm wa ajmac ku ijmaaceen oo ku kulmeen weeye caleyhi dushiisa e ajmac almuslimiina caleyh ku ijmaaceen fa huwa kawa jeli la soco cilada markii hore hal wadaad baa soo saaray markuu noo soo saaray mujahidiintii kale waa ku raaceen waa ku ijmaaceen waa ku waafaqeen ijmaac lmuslimiin buu noqday cilada noocaasoo isla soo istimbaaday haddana lagu ijmaacay waxay la macno tahay hee cilo aayad quraan oo sheegtay khilaafna kama furno an waa lagu ijmay ijma sl xuja maahayn waa lagu ijmaacay w lagama hadli karo fahuwa ka jeliyin wey ma jeli wey ka ijmaacihim oo kale wey tusaale weeye calaa ana axadda weeye xad xuduudda calaa ana axadda xuduudda oo maxaa la yihahda ataqaanaa oo xuduudda khamriga iyo zinada iyo sariqada kuwa noocaasa waxaa loo jideeyey weeye liradci maxaa la yihahda cabsin wey sheega lagu cabsiyo maaa la aradcu huwa almancu wey in wax la manciyo iyo iqaaf in sheega lagu sameeyo ayaa la yihahda almancu ayaa la yihahda iyo wasajru sajriguna maxaa la yihahda asaguna waa lamid waa isku macno dhow yihin sajriguna asaguna waa biijin iyo cabsiin wey cabsiin weeye sajriga waxaa kaloo la yihahda qofka marka lagu qayliyo ayaa la sajra kada baa la marka lagu qayliyo ayaa la ayb maay maxaa la xuduuda marka radciya sajrigu muxuu ahaa cabsiinta iyo biijinta iyo maxaa la yihahda maxaa loogu talagalay can ilirtikaabi inuu qofku ku dhaco almacaasi macaasi inuu ku dhaco xuduuddan waxaa loo jideeyo loo keenay in lagu cabsigeliya biniaadanka ilaa nina naftiisa ma dhaafe qofkii qof dila waa la dilhaya qofkii waxada gacantiisaa go-aysa qofkii sinaysta waa la rajminhaya qofal marka uu cabsado oo biiqo oo gadaal u boodo ayaa loo jiday marka waa la fahmaya saas xuduud saasaa loo jeeda macnihi waa macna la fahmayo marka culimadu waa ku ijmaaceen wey iyo wa nuqsaani in la nusqaamiyo oo la yareeyo xad alcabdi addoonka xadkiisii weeye can xad اxuri qofka xorta xadkiisa laga yareeyo oo konton laga dhigo liriqihi liriq cabdi cabdigu maadaama addoon uu yahay xadkiisi konton baan ka dhigaynaa meesha uu qofka maaa l orta uu boqol ka ahaw boqol ka ahaw fahaada darbuku noocan asaga oo min alqiyaasi qiyaaska ka mida laa yaxtamilu ma ixtimaalayo mana ka suurtagala hawey ilaa macnan waaxidan hal macnan baa ka suurtagelaysa wey ayb hal macna bas u ixtimaala meel kale ma marsiin kartid wey ila adila kutusay waa lagu ijmaacay wey wayunqadu waa la burinahayaa bihi e bisababihi asaga daraaddiis waxaa lagu burinahayaa xukmu lxaakim xaakimku hadduu khilaafo qiyaaskaas jeliga oo noocaasa oo xukun uu rido maxkamad ka rido waa la burinahayaa dowladduna waa burinaysa waxaa la leeyahay nusuusi icdilay baad khilaaftay wayunqadu bihi midkaana lagu burinahayaa bisababi waa loo burinaya xukmu lxaakim idaa khaalafahu markuu khilaafo idaa khaalafahu alxaakim xaakim markuu xukunka khilaafo waa la burin weeye kamaa yunqadu sida loo burinahayo xukmu lxaakim weeye idaa khaalafa nasa walijmac war qaadi iyo mujtahid iyo xaakim hadduu khilaafa aayad quraan isma ijmac maxaa lagu samayn jiray xukunkiisa waa la burin jiray qiyaas jelya hadduu khilaafa hee xukunkiisa waa la kala tuurahayaa liannahu khaalafa nusuus walijmaacaad weeye adaa bilahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin